alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkani waa cashirkii labayo tobnaad ee ka mida kitaabkii sifatu salaati الnabiy min atakbiir ila tasliimi kaannaka taraah qaala almualifu raximah اllahu tacaala annahyu can qira'ati اlqur'an reebidda layska reebay qur-aanka in la akhriyo fi sujuudi sujuudda gudaheeda lagu akhriyo wakaana sal اllahu alayh ali waslama wuxuu ahaa yanhaki ka reeba ummadda can qira'ati اlqur'aani qur-aanka in lagu akhriyo fi rukuuci rukuucda gudaheeda iyo wasujuud sujuudda gudaheeda wayaamur wuxuu dadka fari jiray bilijtihaadi dadaal lagu dadaalo iyo wاlikaari in la badsho min adducaai ducada la badiyo fi hada rukni ruknigana oo sujuudda ah in la dadaalo oo ayuu nabigu ummadda fari wuxuuna ka reebay qur in lagu akhriyo sujuuda rukuucda kamaa mada sidii soo hormartay fi rukuuci aanu ku soo maray xadiidkii cali bn abi aalib iyo xadidkii ibn cabaas wa kaana yaquul wuxuu nabigu odhan jiray aqraba maa yakuunu alcabd addoonku markuu ugu dhow yahay waxaa weeye min rabbi rabbigiisa xaggii ugu dhow yahay wahuwa saajidun isagoo sujuudsan faakiruu badiya adducaaa ducada fiihi fi sujuudi sujuudda gudaheeda alla ku barya oo ku ducaysta xilligaasuu addoonka allihii ugu dhow yahaye iaalatu sujuud sujuudda la dheereeyo bimacnaa uu ka soo hadlay sheekhu sujuudda iyo adkaarteedii iyo طumaninada inay waajib tahay hadda mararka qaarkood licaaridin ama muraad aad leedahay ama ducaa dheereen darteed ama hawl kugu soo kordha awgeed in sujuudu loo dheerayn karo ayuu sheekhu hadda ka hadlaya wa kaana sala اllahu calayh wasalam rasuulka il wuxuu yajcalu kii ka yeela sujuudahu sujuudiisa qariiban mid ku dhow min arukuuci rukuucda fi tuuli xagga dherarka warubamaa waxaa laga yaabaa baalaqa inuu ku xeeldheeraado filitaalati dheeraynta liamrin arin dartii caaridin soo dariyey hawl ku soo kordho oon jiri jirin awgeed inuu nabigu u dheereeyo sujuuda laga yaaba kama qaala bacdu saxaaba saxaabada barhkeed siday u yidhaahdeen kharaj calayna rasuulullah rasuulka ilaahay baa nagu soo baxay fii ixdaa salaatay cashiyi cafwan salaadihii galabka galabka nis dambe gelin dambe labadii salaadood mid ka ayuu nabigu nagu soo baxay alcashiy ay uhr aw alcasr uhr ama casr ile nis dambay dhacaan ayagu wahuwa xaamilun asagoo nabigu xumbaarsan xasanan xasan ibn cali bn aalib aw xusaynan ama xusayn fataqadama الnabiyu nabigaa hormaray ummaddii salaada geliyey fawadacahu xusein ama xasan buu dhigay cinda qadamihi اlyumna lugtiisa midig agteeduu dhigay dhanka midig buu iska fadhiisiyey uma kabara lisalaa salaadiibu nabigu u xidhay u takbiirsaday fa sallaa waa tukaday bimacnaa waa galay wey salaadiibu galay oo waday fa sajada waa sujuuday nabigu bayna dahranay salaatihi salaadiisa dhexdeedii sajdatan sujuud buu sujuuday aaalaha uu dheereeyey intuu nabigu salaaddii waday ayuu sujuud aad u dheereeyey qaala raawigu wuxuu ihi farafactu ra'sii kor u qaaday min bayni الnaas dadkii dhexdoodii dadka min duuni naasi bay ka dhigan tahay min duuni naas dadka intooda kale ayagoon madaxa kor u qaadinba anugu aan madaxa qaaday buu ama ummadduu dhex taagnaa ee ku dhex jiray bartankeeda baan madaxa ka qaaday labada macnaba waa muctamal faida asabiyu wiilkii yaraabaa calaa dahri ku fadhiyaaba markaan kor madaxa qaado on nabiga maxaa helay ma baxayba oon yaabay baan arkay nebi maxamed wiilkii yaraa u dusha ka saaranya faida sabiyu wiilka yar ama xuseen ama xasana ayaa calaa dahri rasuulilahi rasuulka ilahi dhabarkiisa saaran wahuwa saajidu nabigoo sujuudsan farajactu ilaa sujuudii sujuuddaydii baan ku noqday min saxaabigii falamaa qadaa rasuulu llahi salaata asalaa cafwan rasuulku markuu salaadii dhammeeyey qaala annaasu dadku waxay yidhaahdeen saxaabadii kale een markii aan toosin hawshana aan la soconin yaa rasuul allah rasuulka ilaahay innaka adigu sajadta waxaad sujuudday bayna dahraanaya salaatika haadihii tantada ah sajdatan baa sujuudday adalta aad dheeraysay ee maxaa nabi allow soo kordhay xataa danannaa ilaa aanu malaynay annahu qad xadaa amrun inuu ay arrin isbadeshay ama arrin soo derjisay oo amar yimid in sujuudda la dheereeyo maalan ama dhibba kugu yimid aw annahu yuuxaa ilayka am lagu waxyoonayaba nabiga waxaa sujuudda kugu nabay waxaan u qadanay inay tahay hawl kaloo soo kullu daalika intaasoo dhanba oo in lii hayay ah ama dhibaato igu soo korodhay ah lam yakun ma jirin ma dhicin walaakiin hase yeeshee ibni wiilkayga xasan ama xusayna irtaxalanii ayaa gaadiid iga dhigtay buu caruurta maxaa ka taqaanaa ruux foorar markay arkaan oo iskaga soo ordaya carruurad agta yarida oo waxba aan kala soocayn aabbahoodoo meeshan sujuudsan bay arkeen marka dushay ka fuuleen oo ilaah bay caabudahayaa iyo ummad yahay iyo rasuul ilah marka ayagu ma qoraan waa carruur yaryar walaakiin hase yeeshee ibnii wiilkaygu xuseen ama xasanaba irtaxalanii rartay bimacnaa gaadiid iga dhigtay awr buu ii qaatay waa kor dusha iga koray fakarihtu waxaan kohday an acjilahu inaan dedejiyo xataa yaqdiya xaajatahu ilaa uu dantiisa dhammaysto ilaa urtiga ka dego ilmihi inaan meesha u daayaan nabiga go-aansaday fakaritu waxaan nacay an acjilah an ucjilahu wadaada akhri laakiin an acjilahu baa ka quruxsan xataa yaqdiya xaajatahu ilaa uu dantiisa dhammaysto oo u arka inuu ruux meesha sujuudsan ee foora ruux yahay oo riti ahayd ayib ama hawl kaleba uu ku mashquul ilma carruurta markuu wax sameeyo haddaan laga qaban iskaga tegi haddii laakiin laga celiy uu ku oy maantao dhan marka waa ka tegahaya haddii laakiin nabigu iska qaban lahaa maantao dhan kusoo amaami lahaa maantao dhan kusoo qabaami lahaa carruurtaas sidaa ah ayb xadiidka marka waxaa ku jira inaysan dhib lahayn in salaadii sujuuddeeda loo dheereeyo arrin kugu soo kordhay dartii ayb wadaadaha soomaaliyeed iyo duqaydu say aysan fiicinayn ilmaha yarka hadduu kusoo dhaqaaqo islaanta maalinkaas mareer baa yaqaana isagoo tukan haya ilma yar hadduu kusoo saqajaamo oo ama uu taabto ama iska daa inuu koree uuba agtiisa maro ama maradaba u qabsado taftiisa uu qabsado haweenayda maalinka haddaan la furin mareerku waa iska diyaar marka waxaa weye hawshaa inay khaldan tahay ayaa meesha ka muuqanaysa oo caruurta aan laga cararin ayb naxariis loo muujiyo loo dabacsanaado ayaa xadiidka ka muuqda wa fii xadiiin aakhara xadiid kale waxaa ku yimid kaana sal اllahu alay waslam yusallii mid tukanayuu ahaa faidaa sajada markuu sujuudo wahaba alxasana wاlxusayn xasan iyo xuseen baa ku boodaya calaa dahri nabiga dhabarkiisa faidaa manacuuhuma saxaabadu markay ka celiyaan nabiga ka qabtaan daba taagan ashaara ilayhim wuxuu u midaarayay an dacuuhumaa ka taga daaya daaya labada wiil falama qada salaata salaadda markuu dhammeeyey wadacahumaa fii xijrihi ama mxuu ahaayey dhabtiisiibuu xajrihi dhabtiisibuu nabigu saaray labadoodib intuu soo qabto dhabta ku fadhiisi wa qaala wuxuuna yidhi man axabanii ruuxi jecel ani ijecel cafwan falyuxiba haadayni labadan ha jeclaado ani ninka ijecel nabi kuwana waa ubad anaa la iga biro gabadhaydii baa dhashay in adeerkina waa dhalaye ha la waxaa kaloo xadiidka ku jira xujo ku yahi cala alxanafiya xanafiyada oo qaba ishaarada mufhimada ah ishaarada meedaaridda madax noqdo ama gacan ha noqdo ama lug ha noqotee ishaaridda iyo meedaaridda wax lagu fahmaayo ama waxa ku garanayso inuu ruuxu kula hadlahayo inuu wax kaa celinhayo inuu wax kaa codsanayo aad ka fahmayso ishaarada noocaasa salaada way burisaa bay yidhaahdaan xanafiya muxuu samaynhayaa saxaad wuxuu ishaarayaa carruurta daaye saxaad waxay ka fahmeen inuu nabigu leeyahay an dacuuhumaa ka tago daaya idan marka xuja weeye calayhim marka waa aara badanoo iska fiqi ay oo sunnada ka hor imanaysa waa jirta iyo dhaqanka saxaabada iyo adilo badanoo nusuusta ku timi ayb fadlu sujuudi sujuudda fadligeeda buu baab inay fadli badan tahay arkaanta kale wax dheer tahay wa kaana sal اllah alay waslam yaquulu kuyuha min ummatii ummadayda ma jiro min axadin axad ilaa hadduu wa ana anugu acrifu waan garan yowma alqiyaamati maalinka qiyaama maalinka yaama waan garanaya mukalafiintii tukan jiray baa laga hadlay amaa dadka caruurta iyagu waa tabac liaabaa'ihim iwaalidihim bay tabac u yihiin qaaluu waxay dhaheen ya rasuul wa kayfa tacrifuhum ya rasuul nabi maxamedo wuxuu ku rumey oo dhan min albidaaya ila nihaaya seebaad u garan fii karati اlkhalaa'iqi maca karati اlkhalaa'iq isagoo uunku fara badan yahay oo uunkii nebi aadam ilaa aminkan ummadda laisku keenay seed ummadada nabig alla u soocan sidii nin xayntiisii soocan hayoo kale ah qaala ra'ayta bal ka waran low dakalta hadaad aada gasho siiratan aada xero gasho mooro siiratan mooro wey ama xero xoolaha meesha lagu xareeyo fiiha uu ku jiro xeeradaasi khaylun fardo duhmun madmadow buhmun aan midab taraxa lahayn duhmigu waa jamcu adham waana faraska madow madow weeye aswad bay ka dhigantahay buhmunna waa midabka saafiga ah en wax kala tarixin waa guduud dhiin ah waa madow tik ah yani midabkan midab kala tarixin baa la yidhahdaa buhmiga isna waa jamcu abham wa fiiha waxaa ku jira fardahaas madmadow farasun akaru faras muxuu ahaaye food cad xero waxaa soo gashay farda ay ku xahaysan yihiin fardaha ku jiroo dhanna ay madow tika yihiin laakiin waxaa ku dhex jira faras aqaru weji cad dharan ama bariir leh muxajalun xubno cadcad xubno garan adimada iyo qoobabka hoosena waa cad yahay wejiga halkaasna wuxuu ku leeyahay midab cadiin ah fardihiisoo kama takooro ka takooran yahay ila fardihii farda madmadow oo madow midhay ahaayeen oo tik ah oo soolamo ah asagu laakiin wuxuu leeyahay calaamado uu kaga duwan wejigana waa cad yahay addimaha hoosena oo u cad yahay amaa kunta miyadan ahayn tacrifu mid garanaya faraska asaga minha min alkhayr اlbuhmi adduhmi fadihii madmadoobaa faraskaasoo kama soocaysid marka waa iska cad yahay qaala wuxuu ihi saa'ilkii ya rasuul ha magana waa laga sooci qaala suban wuxuu fa ina ummatii ummadaydu yowmaidin maalinka qiyaamo ee la ysku darmado hurun min الsujuud jamcu aar wey urun waxay ka madax cad yihiin ama ay ka dharan yihiin min asujuudi sujuudda xaggeeda ila wejiga biyahay maran jireen madaxana waa masixi jireen marka wejigaana waa cad yihiino waa ifaaya nuur baa ka ifaaya meeshaa ka hore bidaartaan ama saalaxya w ka koreeyana waa ka ifaaya muxajaluuna waa xubno garan yihiin min alwuduui weysada xaggeeda sujuudda wejiga ay dhigahayeenna waxay u samaynaysaa way midab cadoo nuura waa sujuudda wejiga la dhigahayay xubnihii laga weyse qaatayna ayadna iftiin bay ka tegaysaa wayaquul nabig wuxuu odhan jiray fadlu sujuud marka waxaa looga jeedaa faina ummatii yowmaidin gurun min asujuud maxalu shaahidku midkaas weeye ummaddaydu maalinka qiyaamo wejigeedaa nuurahaya wuxuuna ka nuurahayaa sujuuddii ay alle u tukan jireen salaadda taa marka waxaa laga qaadanayaa sujuudda in la badsado oo salaatuleylka la badiyo oo waa khayr badan tahay in la badsado kii ku yidhi saxaabigii kacab rabiicata bnu kacab mxuu ahaaye kacab bnu rabiica alslami faacinnii calaa karati الsujuud sujuud badan igu soo kaalme igu soo caaw waa shafaaco qaadahayaa ويقول وxuu odhan jir ida araad اllahu raxmatan إida araada اllahu raxmata man araada min ahli الnaar ida araada allahu markuu doono raxmata man ruuxu naxariisashadii araada uu doonay inuu naxariisto min ahli naar ka tirsan amara allahu malaaika malaa'igtuu farhaya dadkii naarta galay qaybo ka rabbi markuu doonay naarta inuu ka soo baxsho oo naxariisto malaa'igtu wuxuu farayaa an yukhrijuu inay soo saaraan oy naarta ka soo bixiyaan man yacbud allaha ilahay intii jirtay fa yukhrijuunahum soo bixinaya wayacrifuuna waxayna ku garno astaan iyo summad u ah ila nin walba xoolihiis waa inay summad yeeshaane biaahaari raadkeedii jamcu aar waxarama allahu ilahay wuxuu ka xarimay cala annaari naarta wuxuu rabbi u diiday an ta'kula inay leefto y cunto ahara sujuudi sujuudda raadkeedii fayukhrajuuna min annaar naartaa laga soo bixin naartii baa laga soo saaraya fakullu bna aadama ibni aadan dhammaantii oo naarta galay ta'kuluhu naaru naartaa leefi ilaa ahara sujuudi sujuudda raadkeedii iyo meelihii ay iyadu mudxisay mooyeen ama ay sumad ku lahayd mooyeen ama la dhigi jiray ee lagula iman jiray mooyeen xadiidku marka wuxuu ku cad yahay inkastoo sheekh hoosta uu ka dagaalamayo in taariku salaadkuusan muslim ahayn xadiidku waa ku cad yahay nimaan salaad tukanoo ilaahay u sujuudin sumad lagu garta ma laha wey sumad lagu garto ma laha marka naartaa lagaga tegi waana ku waarahayaa wey ayib sheekhu marka wuxuu leeyahay muxuu ahaay qolyaha salaada ka tega xataa in naarta laga soo bixin adilo kala tustay wax daliiloo tusa ma jiraan laa yuujad laa yuujad daliil waaxid ah oo ku asaxay qadiyadda ayada in taarikusalaad naaruga laga soo saaray ma jiraan laakiin sheekhu waxaan daliil ahayn buu daliil u qaatay waana ku dagaalama silsilada iyo meelo badanba hawshaa horeyn baynu ka soo hadalnay marka fadlu sujuud intaasaa ku filanba haddaan wax kaleba loo sheegi <clears throat> asujuudu cala alardi waalxasiir in lagu tukan karo dhulka dushiisa iyo darin dusheedba xasiirku waa darmaha ama gelaha iyo wii la halmaanay sijaayadooyinkii waxaaso dhanba inaysan shardi ahayn wejigaadu inaad boodhka iyo carada saarto ood gobol dhigan karto roog iyo sijaayad iyo darin iyo caw iyo waxaad heshaba wa kaana yasjudu sal ly slam cala alardi kaiira dhulku nabigu in badan ku tukan jiray lannu intuu dhul la kulmaaba badnaydba masjidka nebi maxamed o dhan baa dhul ahaa oo cad ciid iyo niis iska ahaa gobol ma oole hadduu sabrana dee gobol heli maayo wa kaana asxaabuhu asxaabtiisu waxay ahaayeen yusalluuna macahu nabigu kuwo la tukada fii shiddati اlxari kulayl daran gudihii xilli aad kulayl u jiro faidaa lam yastaطic axaduhu midkood hadduusan awoodin an yumakina inuu ka bogto ama ka bojiyo jabhata wejigiisa meel adr dhulka oo dhulka kulayl dacaagub weeye basata wuxuu fidin jiray hawbuhu maradiisa fasajada caleyh markaasuu ku sujuudi jiray xadiidkii abu qatadiya anas ee macnaha ku yimi waad garanaysaan idan markaasna maradaadii baa dhulkii kaa xigsatay daruuradaan middan keentay wa kaana yaquul wuxuuna odhan jiroo kale wa jucilat ilardu dhulka waxaa layga yeelay kulluha dhammaanteed lii aniga nebi maxamed ah iyo waliummati ummadayda muslimadda ah masjidan meel lagu tukado iyo wa tahuuran lagu dahaaro qaato oo lagu gebagabaysay biyo waaya ayb ninkii jamaaca iyo masjidula tukada waayana meeshay ku qabato ku tukanhaya fa inamaa adrakad meel alla meeshay ku haleesho rajula nin oo min ummati ummadeeda ka mid a ah asalaatu salaaddu ay ku haleesho fa cindahu waxaa agtiisao markaa u diyaarsan masjiduhu meeshuu ku tukan lahaa waa dhulka ilaahaadi wa cindahu waxaa kaloo uu helaya agtiisa ah tahuuru weyse qaadadkiis wuxuu ku dahaaro qadan lahaa xadiidku min xadiidi abi umaamu ka yimaada intan hore amaa intan dambe wa kaana man qablidaasuu sheekhu ku laray ood moodo inuu xadiidka hore ay ka mid tarsan tahay waa xadiiu ibn cumar ee xadiidka abuumama kusoo qulqumay laha wa kaana waxay ahaayeen man qabli dadkii igu horreeyey yucadimuuna kuwa weyneeye daalika arrinkaas in dhulka lagu tukado oo meesha aad soo gaadha salaadda aad dhigato way diidi jireen wayna la weyneed khalad bayna u arkahayeen inamaa kaanuu yusalluun waxay un ku tukan jireen fii kanaa'isihim kaniisadahooda jamcu kaniisa nasaarada iskale inta badan taas loogu idlaaqa wa biyacihim iyo macaabidda yuhuudda jamcu biica waana meesha yuhuuddu ay dhahaan ilah baan ku caabudaynaa kanaa'istooday la aadi jireen ahlukitaabka inaga horreeye wey in bannaan cidla ay salaad la istaagaan ama meeshay salaad ku qabato ruuxuu ku tukado khalad bay la ahayd ayb xadiidkan dambe inta wa kaana man qabli wa min xadiid ibni cumar waxaa in la mulaaxadeeyo mudan macnaha hadda dambe xadiidka abi umaame iyo ku yimid midka ibni cumarba saxiixanku ku yimaadaa min xadiidi jaabir saxiixanku ku yimaada min xadiidi jaabir wuxuu kaloo ku yimaadaa min xadiidi abi hurayra cinda muslim min xadiii abi darin cinda muslim marka waxaa habooneed sheekhu inuu u tiriyo saxiixaynka adoo helhaya inaad aaddo meelo fofoga axmed iyo saraaj iyo bayhaqi aad aaddo ma quruxsano hadday ziyaado jirto xadiidka abi umaamo iyo midka ibnu cumar wax dheeraada ay wataan gooni ku ishaar laakiin asalka xadiidka u tiiri saxiixaynka sidaasaa sax ah xadiiu jaabir waa fi saxiixayn wa xadiiu abi hurayra cinda muslim wa xadiiu abi darin cinda muslim inta ay labada xadiis sheegeen ayaa iyagana ku jirta iyagaana ka saxiixasantahay in la aaday ahay macno weynu hadda sheekhu labada u maagay khaarija saxiixayn ma arag anugu shakhsiya wa kaana rubamaa sajada waxaa kaloo laga yaabaa nabigu inuu ku sujuudo fii tiinin biyo gudahoodi iyofii tiinin dhoobo cafwan iyo wamaain biyo inuu biyo dhexdooda ku sujuudiyo dhoobo waa laga yaabaa xadiidka abi saciid baana ku saxiixayna garanaysaan ayib riyaduu nabigu ku riyooday markaa uu xadiidka uu ku rumeeyey waqad waqaca lahu daalika arrinkan wuxuu u dhacay uu dhooba iyo biyo ku dhex sujuuday fii subxi leylati ixdaa wacishriin habeenkii labaatan iyo koobaad aroortiisii oo min ramadaana ka tirsan labaatan iyo kowdii bishii ramadaan ayuu nabigu aroor subuxuu tukada ku dhex tukaday masaajidka intuu roob da-ay habeenkii oo de masaajidku wuxuu iska ahaa cariish buu iska ahaaye soo biyihii soo daayey gobolla meeshii ma taalo soo dhiiqa iyo biyo ku sujuudi maysid marka ayib xiina waktigii amطarat الsamaau samadii ay roobaysay oo cirku da-ay wa saala uu mxuu aha darhorimay saqfu اlmasjidi masjidka saanqaafkiisina isaguna waa biyuu sii daayey biyihiiba shubay hadda darhorin baa loo yaqaana biyo hadda si toos wixii shubma wixii majaroor sii daaya ama guri shuban uu shubaa la yidhaahdaaye waxaan waa un gobalayn wey waa cariishkii iyo darsidiiba biyaha sii daysa wa kaana masjidku wuxuu ka samaysnaa min jariidi الnakli timirta laamaheeda ayuu ka samaysnaa fasajada fi lmaai watiin inagubasu geedka baarkaa ah iyo qumbaha iyo wiiisa mudilaha mnan ka samaysan jiray sidoo kale wey laamihii iyo baalkii mxuu ahaaye timirta laga sameeyey fasajada nabig wuxuu ku sujuuday fi lmaai biiya waiini mxuu ahaa dhoobo faqaala abu saciid wuxuu yidhi faabsarat caynaaya labadeen dhood waxay arkeenoo bab ku siiyey rasuul allah rasuulka ilaahi wacalىa jabhati asagoo wejigiisa barakaysan uu ku yaalay wa anfi sankiisa aharu lmaai bihi raadkoodii ka muuqday wa tiini dhoobadii ay ka muuqato taasna inaysan dhib lahayn ayuu sheekhu markaasi tilmaamahaya oo meeshu inay qoyan tahay aysan dhib lahayn inay dhooqa tahay aysan dhib lahayn inay ingegan tahay shardi ma aha macnahaasuu sheekhu ujeeda xadiidkuna kutusahaya meeshu waa meel biy ah, agganage meel ingegannage haddaad dhiiqada iska diidan tahay dhib ma laha lakin adaad leedaas ad ku asixi mayso waad khaldan tahay ayb wakaana sal la alay slam wuxuu ahaa yusalii kii ku tukada cala alkhumrati khumrada dusheeda ku sujuudi jiray khumraduna waa kulu maa yukhamiru اlwajha wax kastoo wejiga daboola khumra la yidhaahdaa khumradu marka salligan yar ee sijaayadda lagu tukado mara yar oo aad dhigato camamadaada wax walboo wejiga daboolo dhulka ka daboola kana celiyo ka teedaa khumra la yidhaahdaa ayib sijaadadii hore inta salliga inaad garanaysaanba mooyeen marna salli weyn baa la samaystaa marna reer koonfureedku sijaadad yar oo wareegsan oo sida ukuntoo kale oo yar inta wejigaay samaystaan middaas way khumradu ayib intaa un loogu talagalay markay u badan tahay gacmahaadii waxaa ku dhici un wejigaada keliya marna mid weyn adoo dhanba ku deeqi wey khumradu middaa yartaa khumrada la yidhaahda qolya hadda shiicada iyagu waxay dhaheenba waa in lagu tukada waa waajib ninkaan qaadanin salaadiisa asixi maysa dheheen jeebkay ku wataan inaad aragteenba mooye markay saa loo istaago nin walba waa dhiganaya midaanu qaraabanayo langaato macad ku yaalla ee ka ahaan jiray macalin oo qolyo shiico meeshaa dadka ku haystay waagii igu dambeysay ninety sevenki mise ninty eightki dadka wax ku berberi jiray ummaddana shiican jiray buu ku dhex jiray waabu marka intuu ii yeedhay buu i inaan niqaashnaan rabaa ii imow oo inaan kusheeayaan doonahaya habeen baan la soo baryey masaajidka weynaa anugu shantayda wakti baan gooni iskaga tukada ayagu waxayba tukadaanba saddex salaadood keliya duhur iyo casr way israacinayeen joogto isu raacinayo habeen iyo laba maal maalinkan u tagay iyo maalinkii iyo habeenkii maalinkii labaadba waan la joog duhurkii casrka waa israacinayaan oo ragcatayn ragcatayna duhur laba iyo casr labaa cisho iyo maqrib midna saddex midna laba an iyo subaxoo gooni ah mid walbana wuxuu wataa alwaax aargees ah alwaax afargees ah qardhaas aad moodo wejiguu dhiganhayaa kulligood safka ilaa saddexdaa saf mid walba waxaa u yaalla alwaaxa qardhaastaasoo ku isjuudahaya ayib marka waxaa weey waxay kuu leeyihin dhiigga xuseen baa ku daatay qolyahooda falsafeeya arrinka waxay leeyihiin dhulkan dhashi nabi maxamed dhiigoodii baa ku daatay marka in wejiga la dhigaba ma ah waa in wejigan barakaysan laga ilaaliyo dhulkan ilaah lagu caasiya dhashi nimxa lagu laayay dhiiggeeda lagu daadiye qolyo qaabkaas u falsafeeyaan falsafada noocaasoo kale waxaa ku ara qolyo suufiyeah oday aanu dhintay oon qaraabo ahayn oo loodhan jiro suufi samatar wuu lugayn jiray asagoo caga caddaan ah kaba ma xidhanayo cagtiisa waxay noqotay marka gaatir bay noqotay gorflagad dhagax baan karaynin wax seefaati ah ood moodi korkiisa saantiisa waxaad moodaysaa muxuu ahaay eh, eh, yaxaas yaxaas qoloftii baad mooda dushiisa wax karahaya ma jiro sagaashan iyo labadii bilowgeeda waxaan ku idhahdeero maxaa waaan waa damaatay meesha fildinkan iyo waaan mxuu aha jeerinkaada ku baabi'in iyo waxaan eh wuxuu ka soo lugay intuu ka soo tago meel ilaa shan boqoloo kilomitr joogto wuu kuu iman habeenka isagoo guurahaya shantaasu dhigan adiga kabaha qaba meelaadan mari karin yuu marahaya wuxuu idhi eh, wuu carab la'aa wuxuu idhi marka meeshan dhulkan buu nebi maxamed baa ku lugeeyey ogadii nebi maxamed meeshay taabatay in kaba lagula istaaga ma aha bu nin walba meel baashu la gelaysaa waagii dambe u geeriyooday ree afgaab bartankood ku geeriyooday haddana way barakaystaan bay niman ree afgaab marka eh, dardaaran buu ka tego wuxuu ihi markaan dhinto intaasoo neefaa laygu qalo afartan waa beri kadibna xabaasha halla qofo kuma jiri doono waan ka bixi doonaa reerbaab way qufeen baa le xabaash way ka waayeen almuhim si kastaba noqotay waxaa weeye nin walba wuxuusa uu falsamaysanaya uu falsamaysanaya qowga biyo madow agtiisa ku geeriyoodo ku xabaalan yaha la sheega muuse daawud baa igaga fiican halla weyda isaga iga dambeeye almuhim khumradaasi waa un sijaayad yar iyo salli yar salli yar ood wejiga saarato axyaana mararka qaarkood mana badnay wa cala alxasiiri darin dusheed ama gele dushiina waa ku tukan jiray nabigu mararka qaarkood axyaana sida xadiidka anas ead garanaysaan hooyadii iyo anas ayaydii iyo anas markuu nabigu tujiyey intuu gurigooda ugu tegay darin bay u dhigeen wa sallaa calayhi maratan mar buu nabigu ku tukaday calayhi cala alxasiir wey xasiirkiibuu ku tukaday mar waqad iswadda isagoo madoobaaday min tuuli maa lubisa isticmaalka la isticmaala dherarkii da-awgii yani darinta marka la isticmaalaha dee caruur isticmaasho lagu fadhiisto way madoobaan marka hore way cadda quruxsan tahay xawo wey waqad iswada isagoo madoobaaday min tuuli maa lubisa isticmaalkii la isticmaal dherarkiisi awgii buu la madoobaaday hoostasha wuxuu ku qabanaya xadidka waxaa laga fahmaya fadhiga shayga lagu fadhiistee la isticmaalo inuu yahay xidhasho waxaa ka fiican in la yidhahda sidiisuba mxuu ahay lubsu shayi wa calaa xasabihi shay walba qaabkii loo xidhaa yaa lubsu u ah galaha see loo xidhaa iyo darinta waa lagu fadhiistaa dharka see loo idhaa waa la gashadaa wambarta see loo idhaa iyo kuraasta waa lagu fadhiistaa shay walba sida loo xidhaa yaa asaga lubsi u ah qaabka loo isticmaalo yaa lubsi u ah marka saasaa ka fiican dhiba ma lah marka waxaa laga fahmama sheekhu leeyahay xariirta inaan lagu fadhiisan karin lanno xariirta in la xidho oo loo isticmaala labis nas cad baa ku yimid wadaad laakiin ka warran ma lagu fadhiisan karaa xariir gogol ma laga dhigan karaa shekh wuuu leeyahay fadhiisiga xariir lagu fadhiistana waa xidhashiyo lubsi maxaa yeelay derintiiba waxaa la yidhi waqad iswadda min tuuli ma lubis halkaasuu sheekhu la maray ayib waxaa la diidan yahayba waa isticmaalkiisa loo isticmaalo xidhasho kuseexasho goglasho intoo dhan lama ogolo ragga marka laga hadlayo alrafcu min asujuud sujuudda in laga soo tooso qaabku nabiga uga soo toosi jiray wuxuu ka yidhi uma kaana sal ly slm yarfacu ra'sahu madaxiisu kor u qaadi jiray min asujuudi buu ka soo qaadi jiray mukabiran isagoo takbiirsanay wa amara bidaalika waana faray arinkaas in sidaa la yeelo almusia salaatahu ninka salaad sabiya faqaala wuxuuna ka yidhi arrinkaas isaga ah soo marray xadidka in badani laa yatimu salaatun salaad dhammaystir mayso liaxadi min annaasi axad aadamaha ka mid a ah, xataa yasjuda ilaa uu sujuudo xataa tatmaina oo weliba sujuuda uu ku nagaado xataa tadmaina maasilahu ilaa ay xasisho xubnihiisu xubnihiisu xubin walba uu xasilo meeshiisa ku xasilo uma yaquula uu allahu akbar uu sidaa yidhaahdo wayarfaca ra'sa madaxiisana uu soo qaado sujuuddi uu ka soo tooso maxalushaahidkuna inta wey xataa yastawi ilaa uu ekaada qaacidan isagoo fadhiya salmigii u fadhiisto wa kaana yarfacu yadayhi gacmihiisu kor u qaadi jiray hada takbiiri takbiirtan ayada axyaanan sujuuddu markuu nabigu ka soo toosahayo allahu akbartaasi rafculyadayn buu raacin jiray mararka qaarkood buu sheekhu leeyahay mararka qaarkood sidaasuu leeyahy waa inagii soo marray rafculyadayni fi sujuud wa cinda rafci minhu wuxuu ku yimid riwaaya min xadiii maalik bni xuwayri xadiidka maalik bn xuwayri ad garanaysaan ee saxeenka meelo badan ku yimid riwaayaad ka miday ku timaadaa rafculyadayni cinda arafci min asujuud ama cinda sujuudba ay ku timaadaa nimanna marka riwaayaadkaasi way cileeyaan laakiin mutaqadimiinta hore wax cileeye ma arag ayb bixaddi daata u maagay allaahuma axmed ibnu rajab alxambali oo yidhi axaadiista tilmaamaysa in sujuudda marka laga soo toosay gacmaha kor loo qaado allahu akbar la yidhah sidii samic allah oo kale loo qaadi jiray iyo markaad xidhanaysoo kale iyo iyo markaad rukuucaysoo kale iyo markaad ictidaalaysa iyo axaadiistaas waa macluula axmed iyo ibnu rajab baa sheega laakiin xadiidkan xadiid gooni ay magacaabeen ma jirto cumuumka lafdiga ku jira waa laga qaadan karaa amaa nin yidhaahda xadiidka maalik bnu xuwayri riwaayadiisa tilmaamaysa sujuudda marka laga soo toosayo in gacmaha kor loo qaado wadaad hore marka mutaqadim oo tansiisiye ma arag mucaasiriintana wax badan kuma dhiso warkooda barkoodna tacanud baa ku jira barkoodna ayagoon faniga fahamsanayn bay isku dhibaan ayib iyo riwaaya fii xadiii waai bni xujur waai bni xujur xadiidkiisa riwaayo ka midna way ku timid xadiid ibn cabaasna waa ku yimaadaa saddexdaa xadii ayaa jirta ama xadii ibn cabaas isagu waa aciif xadii ibn cabaas isagu waa daciif sababkuna waxaa weeye nadar ibnu kaiir nin la yidhaahdo baa la tafaruda xadiidkaas sunan nasaa-i markaynu marayna waynu ka hadalnay ayib ninka nadar ibnu kaiir ah la infiraaday xadiidka ibnu cabaas ee odhanaya nabigu markuu kasoo toosay sujuudda gacmuhu kor u qaadi jiray iyo markuu sujuudayay iyo markuu kasoo kacayaba ninka asaga dahabi iyo xaafid ibn xajar waxay waa daciif alimaam ibn cadiy fi اlkaamil iyo ibn xibbaan fi اlmajruuxiin waxay yidhaahdeen waxay ku tiriyeen xadiidka ibn cabaas mima unkira calى الnadr ibn kaiir axaadiista lagu qoonsaday ee asagu la tafaruday en fiicnayn bay ku tiriyeen xadiidka alcuqayli fii ضacafaa'ihi wuxuu yidhi asagu laa yutaabacu caley laguma raaco asagaa la tafaruday abu axmed الnaysaburi wuxuu hi hada اxadiiثu munkaru min xadiiث bni طaawuus dariiqaasuna ka yimaadaa cabdullah bn طaawuus can abihi طaawus bn kays bn cabaas buu ka yimaadaa ninkaasaan la tafaruda marka xadidka asagu ma sugna shekh albanina asagu waa xoojiyeen laakiin sax ma ah xadiidka waa ibnu xujr xadiidka waa ibnu xujr asagu waxaa cileeyey axmed bn xambal abu daawuud ibn cabdilbar iyo ibnu rajab ciladay sheegeenna waxbaa ka jira marka la fiiriyo waxaan kuu soo hadhay riwaayaadka ku yimid xadiidka maalik ibni xuwayrid midkaasna asagu waxaad moodaa in inta asaga ah laga qaadan karo sunnadaas laga qaadan karo nabigu marar samayn jira axyaanan ayib meeshan hoose uu sheekhu leeyahay hoosta wuxuu ku qabta inaad aragtaanba mooyeen rafciga cinda kulli takbiira ama cinda rafci min asujuudi wix la halmaala waxaa axmed baa la weydiiyey wuxuu yidhi fii kulli khafdin wa rafcin ayaa la samaynaya abu cabdilaahi amedna waa samayn jira hawsha ayadaa marka riwaayaadka axmed la ururiyo khafdiga rafciga wuxuu u yaqaanaa alkhafdu fi rukuuci warafc min arukuuc axmed hadduu ku dhao fi kulli khafdin warafcin wuxuu u jeedaa cinda arukuuci wa cinda alictidaal marka la rukuucayo marka laga soo toosiyo rafciga fi sujuud agtiisa waa ka daciif axmed wuxuu dhihi jira axaadiita ka badan munkar buuna arki jiray mana ogolayn sidaa darteed muqayim wuxuu ka yidhi fii zaad ilmacaad mujaladka saddexaad cafwan fi badaa'ic fi lbadaa'ic baan rabaa mujalad saddexaad toddobaatan iyo labo wuxuu yidhi aktaru riwaayaati canhu annahu lam yara alrafca cinda alinxidaari ila الsujuud walaa bayna الsajdatayn walaa cinda alqiyaami min الrakcatayn walaa fima cada almawaadic الثalaaثة fii xadiid ibni cumar ibni cumar baa la inkiri jiray oo dhihi jiray nabigu sujuudda gacmaha kor uma qaadi jiray ya badaa'ic anugu kan haysta unbaan waa idiin sheegahayaa majalka saddexaad sabcada toddobaatan labaadu midkaan naska ka soo guuriyey waana isku meelun baan u malay wadaad kalaa sheegay sheeh axmedow anugu waxaan idiin sheegay baan idiin sheegay kale idinku iska haysta soo ma dhib yaro ah, walaa fima cada mawaadic alaa fi xadiii bni cumar nabigu ilan wuxuu ihi wakaana laa yafcalu dalika fi sujud xadii bn cumar waxa ku yimid nabigu sujuudda agteeda iyo markuu ka soo toosayo gacmaha kor ooma qaadi jirin abu bakr aram riwaayo kale qiila liaxmed bn xambal rafcu اlyadayni min الsajdatayni ka war fadakara xadiiثa salim can ibni cumara walaa yarfacu bayna الsajdatayn uma qaala axmedu nadhabu ilى xadiiث ibni cumar mar kale wuxuu ihi aram وسمعت مرة يسأل عن رفع اليدين عند الركوع وإذا رفع رأسه قال ومن يشك في ذلك كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع xaصبه quruxuu ku turi jiro waaba dhagaxyayn jiray axmed rafciga khafdigu ka hadlo waa rukuucda amaa in cinda sujuud iyo marka laga soo toosaayo gacmaha kor loo qada cinda axmed munkar ibn rajab baana soo guuriya kitabkabariyan ka iiriya ka ahriya qadiyada marka sheekhu uu sheegay lagu baraarugo ibnu mundir iyo abu cali min ashaafici min asxaabi اlwujuh abu cali min abi hurayra asagu inuu sidaa way sugan tahay waana qowl laga wariyo laakiin aan agtooda mashhuur ahayn cinda almaalikiya waana riwaaya can ashaafici iyadna <coughs> aan mashhuur ahayn amaa ibnu cumar kama sugno anasna kama sugno aawus ibnu kaysaan kama sugno aaaarta uu sheeku sheegay asaanida ku timid asaanidu uu sheekhu waa saxiix laakiin aaaar kaleo ka horjeeda oo asaanidu saxiixato ay diidayaan saxaabadaa jirta marka labada raawi mid unbaa wahmiyey oy inkirayaan wahmi baa jira marka ayada xadiidka maali ibnu xuwared waxaan ka ayno meesha ku yimid oo sugan ma jiro asaguna waa anigii sheegay in axmed iyo ibnu ay si guud u diideen uma aafaduna waxaa weeye xadiidka riwaayaadka ku yimaada saxiix muslim iyo saxeenka ku yimaada ma wataan rafculyadayn fi sujuud xadiidka laftirkiisay wariyaan dariiqay sunanku ku wariyeen iyo axmed ay ku wariyeen bay ku wariyaan mana ay sheegin lafdigooda kuma jiro rafcu alyadayni fi sujuudi wa cinda rafci min asujuud marka dhibkaasna waa jira ziyaadaha adaad aragto xadiid ay bukhaariiyo muslim wariyeen uu wato weligaa faraha kuu taagnaato ziyaado macno leh oo xugum fiqi ah ku xidhan yahay haddaad ku aragta xadiiday bukhaari iyo muslim wariyeen ama midkood wariyey labadooduba ama midkood uu ka tegay ziyaadada inuu ku sheego fii saxiixi maca annahu asagoo wariyay xadiidka asalkiisii ka fiirso weliga far baa ku godan labadan wadaad aad bay fanniga ugu fiican yihiin aad bayna u taxadareen kutubtooda waa kutub la dhaldhaalacay oo muslimkii ku yidhi meesha waxaan ku qoray axaadiidta lagu ijmaacay sixadeeda ayb bukhaarina intii si walba loo qaaday bameel la saari waayey oo laga samray kun iyo afar boqoloo sano wax ku dhowmaadaan daba taagay oo la radinaya kun iyo laba boqoloo sano nin food foodda ka maleego oo say ka soo rifana waa la'yahay ayb marka ziyaadaadkaasi inta badan almatniya alfiqiya nadar waa inaad ka qabto waa siduu sheegay iyo ibnu taymiba ay sheegeen iyo ibnu rajab waa runto qalamaa tasixu ziyaadatun matniyatun fii asli xadiiin akhrajahu sheekhayn aw axaduhuma way adag tahay marka aad inay ascobaa laga lakin qanlamaaba l rubama ayib marka adugu diilharo dareen ku joog wey dareen ka qab haddii marka eh, duruqdii iyo sanadkii ku dhaqaajiyo ha laakiin hebel baa wariyo bukhaari ma warin laakiin waa saxiix durbaha kula boodi xadiidka ayagu aysan soo saarin ee iskii u asaxaa kuu dhaama mid ayagu intay soo saareen ziyaadad ay ka tageen waa ay fahanteen baan u malay uma intaa kadib yafrishu wuxuu nabigu gogli jiray rijlahu lyusra lugtiisa bidix fayaqcudu calayha waa ku fadhiisan jiray muطma'inan asagoo xasiloon oo degan wa amara bidaalika sidaasuuna faray in lugta bidix lagoglada ah almusia salaatahu ninka salaaddiisii biiye saasuu faray faqaala la wuxuu ku yidhi idaa sajadta markaad sujuuddo famakin ka bogo lisujuudika sujuuddaada si fiican u sujuud weeye faqcud ku fadhiiso calaa fakdika اlyusra bowdadaada bidx lugtaada bidx ku fadhiiso wa kaana wuxuua suubanuhu yansibu kii qotomiya rijlahu اlyumna lugta midig faraheeda intuu saa dhigo qotomin jiray waa sidaa deeshaan wey wayastaqbil waana la qaabili jiray biasaabiciha lugta midig faraheeda alqiblata qibladu la qaabili jiray xadiidkuna dambena waa min xadiid ibni cumar waynu soo maray aliqcaa bayna sajdatayn labada sujuud dhexdooda fadhiga udhexeeya rabbi kfirli lagu akhriyo in la fadhi daanyarayn karo iqcaad iqcada hadda sheekhu u jeedo waa midkan caadiga ah intii labada lugood farahooda la qotonsado cidhbahooda lagu fadhiisto labada curbood inaad ku fadhiisataan ayib waana sidaa dee aad loo samayn aragteen ayib iqcaagaas marka asagaa bayna sajdatayn ah ee labada cidhbood in lagu fadhiisto faraha fiidoodana la qotonsado qotonsado iyo in intii sal muggii loo fadhiisto oo badhyaha dhulka la dhigo luguhana lasoo laba labada gacmoodna saa loo dhigto oo siduu eygu ama daairku u fadhiistaa labaduba cinda jumhuur اfuqaha waa karaahiyo labaduba waa karaahiyo iqcaaga manhigayna geliyeen fuqahadu badankood iqcaaga manhiga ah ee isagu aan waxaa weeye inaad sidaa u fadhiisato salkibaad badhi baad uka dhiganaysa labada laawina baad soo laabi labada logood intaad soo laabtaad halkaa dhigi lowihii baa kor u kici labada gacmoodna halkaanaad dhiganaysa madaxana waa taagi ay fadhiyeen baad u muuqan soo waa garateen maaha ama marka dabka la kulaalayo sida loo fadhiisto kadaloobsiga kadaloobsiga oo waxaa weeye un salka dhulka la dhigay marka la kadaloobe le mugtay lugaha lagu lagu taagan yahay salkan baa dulka dhigi laguhina halkoodii bay jooga gacmahana waad iska dhinac dheeraysa laba dhinac baad iska dhigaysa bidixi midig kaas inqacaagaas isagu waa karaahiyo nahyi baana ku yimid bacdu ahlicilmi waa xaaraan bay leeyihiin yaa inoo dhawaada maal cabdulradaan noo dhawa tilmaam baalkaas halkan ku tilmaam midka hore ee dhibka yar tilmaan marka hore iqcaaga bayna saydatayn ahaa horta tilmaan xagga u soo jeedso haye midkaasi waa midkaas kaa muran baa laisku hayaa waa waa waa laga dagaalamaya sidaasi in labada fadhi sujuudda koobaad marka ka soo kacdotay tii labaadna aadan sujuudin aad la timaaddo cinda jumhuuri ahlicilmi waa karaahiyo cinda jumhuuri ahlicilmi waa karaahiyo waana ta inoo badan ba inagu waynu samaynaa soo ma ah markaad sujuuddo sujuudda labaadna aad weli aadan gaadhin fadhigaasi in iftiraas la sameeyo sidii atixiyaadka koobaadna waa la yeelaa oo waa sunaka muran ma laha sidana waa la yeelaa oo sidan sheekh albaani iyo jamaaca banneeya oo sheekhu waa inoo qori doonaa fuqahada badankoodna waxay leeyihin waa karaahiyo mana bannaano wuxuu soo gelahaya bay leeyihiin yani sunno ma aho waa karaahiyo wuxuuna soo gelayaan nahyigii iqcaaga la yska reebay ka kale salmigu u fadhiiso gamaha halkaa gamaha halkaa dhigo ka kii kalena kaas qaarka aggu soo yartaag ah, kaasna asagu asagu waa lama ogolo waa waa xaaraan midka asagu nahyi cad baa sariixa ku yimid xaggee u jeesanaya wadaadku ma inuu ku duubtuu raba haya agga u jeedsa mm. ya fuqahada badankood karaahiyada ku jirta waxay le waa karaahiyatu tanziih wadaadana oo daahiriyada ka mid yihiinna waa xaaraan bay leeyihiin maxaa laysku hayaa marka maxaa keenay midna in laysku waafaqo midna lagu murmo waxaa keenay mafhuumka aliqcaa waa la uciya ka iqcaa'i اlkalbi waynu soo maray iqcaaga tafsiirkiisaa laysku haya abu cubayda macmar muhanna iyo asaga wuxuu ihi iqcaagaa la diiday carab uqtacan iqcaa waxaa weeye inaad baryaha dhulka dhigato labada lugoodna aad soo taagtay iyo lawyaha gacmahan aad gadaal geyso ama aad isgarab dhigto saasay ahluqa u yaqaanaan buuri laakiin fuqahadu iyo muxadiثiin iqca waxay u yaqaanaan labada cirhbood inaad ku fadhiisato labada cirhbood inaad qotonsato ood ku fadhiisato oo kii hadda wadaadku u fadhiyay ayna waan fadhiisanaa axmed baa la weydiiyey iqcaagu waa midkan buuhi hadda cirbaha in lagu fadhiistaa maalig baa la weydiiyey maaligu wuxuu yidhi ahlucilmigu maa adraktu axada min ahli اlcilmi ilaa wahwa yanha can اliqcaa'i fi الsalaa wayakrahuhu muxuuna ku fasiray wa huwa an yarjica calىa suduuri qadamayhi fi الsalaa waa in uu ku fadhiisto labada gomadood ee cirbahooda uu ku fadhiisto mudawanadu sidaa ku yidhahdaa maalig mudawalada maalig waad ka muraajac mujaladka koobaad boqol lixdan iyo sideed axmedoo la weydiiyey sidaasuu yidhi wuxuu idhi axmed aliqcaau an tadaca alyatayka calىa caqibayka wa ahlu makkata yafcaluuna daalika reer makana wayba sameeyaanoo way u tukadaan buuri ibnu mundir awsadkiisa mujaladka saddexaad saddex boqol konton iyo sideed masaa'ilu kawsaj ayadna way ku timid mujaladka labaad shan boqol toban iyo xataa khaaabi fii ariib اxadii abu isxaaq alxarbi kulligood halkaasay mareen muxadisiin iyo fuqaho iqca waxay u yaqaanaan labada cidhbood in lagu fadhiisto labada gacmoodna bowdaha la saarto labada gacmoodna bowdaha la saarto ama jilbaha la saarto tii caadigahyd wey hada huwa اlqca midkan dhulka la dhigahayo ee saa loo fadhiisan maba jiray dheheen ku loo tukada maba loonama tukan karo waxaa nabigu ummadda ka reebaa noo diray dheheen wax jiraba maa kaas hay sala iyo mid dhaqanaba ma aha fuqaha halkaa sameeye muxadisiin amaa abu cubayda macmal musana wuxuu ka soo guuriyey ahlu luga inay sidaa u yaqaanaan marka waxaa in haysatid laba innagaa u door leh ma luqawiyin warkoodan maraa mise ruwaat lmuxadisiin ee xadiidka wariyey fahamkoodaan qaadanaa muxadisiintaa ku garle qadiyadda ayadaa muxadisiintaa ku garleh sidaa darteed labaduba halaga fogaado labaduba ha laga fogaado icaaga noocaasa ee labada cibnood lagu fadhiistaah xadiidkii ibn cabaas baa ku yimid fii saxiix muslim oo xadiidkaasa wuxuu ku noqonayaa muxadiiin iyo fuqaha lafdhun gashay ardaygiisibaa wuxuu yidhi ka waran in atixiyaadka dhexe m fadhiga dhexe loo fadhiisto labada cirbood lagu fadhiisto gacmahana labada jirib la saarto ama boodyaha la saarto wuxuu ihi way bannaan tahay ibn cabaas baa yidhi xuynaa lanaraahu jafaan birajuli annagu waxaan u aragnaa inay tahay qallafsanaan iyo adkaan uu ruuxu samaynayo aysan ahayn hay-ad iyo qaab loo tukado wuxuu ihi bal hiya sunatu nabiyika sal lay slam fi saxiix muslim waa min mafaaridihi cala saxiix bukhaari laakiin dhibka jira waxaa ibnu cumar oo ibnu cabaas ka da'weynaa mulaasama nabigana kaga badnaaba asaguna wuxuu leeyahay laysat min sunati sala aslan nabi maxamed weligoo ma tukanin in loo tukadana ma banaano maalin dambe u tukaday ay ardaysi ku daydeen wuxuu anigu waayeel baan xanuunsanayaa lugta ma laabi karee idinku maduqay baa mar dambe uma tukan kartaan lagumana dayan karo marka ibnu cumar waxaa isaya ibnu cabaas ayb halkaasaa dhib ka taagan yahay labada xadiioo laisku hayo oo laba saxaabi isku hayaan midna waa min sunati salaam midna maya iyo mafhuumkii icaagoo laisku maandhaafay idan waxaan leenahay samayntuu nabigu sameeyey ibn cabaas uu ku dhagay jawaaz ha tusto inay bannaan tahay laakiin sunno yaan lagu tirinin maadaama uu anfiyey sunadhameedkii ibni cumar iqcaagiina markii la fasiray uu kaaba noqday inaha marka laisku geeyo waa bannaan tahay ha la yidhaahdo macalkaraayi wadaada odhanaya laakiin sunan wasaa in lagu tiriyo waxaa la yidhi inaan lama qaadan karo saa dad ibn mundir xataa markuu damcay inuu jifca qadiyadaas waxba muusan keenin raggii diidanaa o dhan bu intuu daldalay daldalay daldalay wuxuuhi wadaadana way ogolaadeen wuuna iskaga tegey marka alla fiiriyo waa hawl aad laiskugu sheekhuna sheekh albaanina waa ku dagaalamaa waa sunuu leeyahay wa maca daalika markuu qadiyadda ka hadlay wuxuu soo guursadaa inta abu cubayd iyo hawlihiisa keliya iyo ibn cabaas ee ma soo guuriyo muxadiiintoo dhan iyo fuqahoo dhan warkoodii iyo saxaabadii kale ku dagaalantay hawshaa diida cali baa diiday abu hurayra diiday ibn cumar baa diiday kulligii ma aha wax loo tukan karo oo kala hadlay ardadoodii si kastaba noqotee waxaa wey xadii ibn cabaas baa ku yimid fi saxiix muslim wa kaana axyaana waxaa yuqci kii fadhi daanyeereeya yantasibu wuxuu nabigu isku qotomin jiray ku istaagi jiray calaa caqibayhi labada cidhbood iyo wa suduuri qadamayhi labada adin farahooda lugaha farahooda ayuu saa ugu fadhiisan jiray waa fadhiga udhexeeya bayna sajdatayn waxaan muran lahayn inaad u fadhiisataan ay sunno tahay sida atixiyaadka loo fadhiisto atixiyaadka goobaad oo lugtadi intaad gogolato inaad tanasa u qutimiso soo tan lama yaqaano taasaan muran ku jira taa hala yeelo tan waa la isku haystaa ya xadiidka ibn cabaas kan waa xadidka ibn cabaas hadee soo ma sheegin wax meesha laga marahayo mise awo waad maqnayd waad maqnayd ibn cumar baa bisanadin صaxiixin haaya ka sugan laysa min sunati salaa ibn cabaasna wuxuu ku uri waa min sunati salaa maxaan ku samaynaa hadii la la tarjiixana ibnu cumar baa marka qadaayaadka nebi maxamed soo guurubsa afqah min ibn cabaas lanna isagana ka weynaa kana mulaasamo badnaa nabi markuu dhima ibn cabaas intee la ekaa ma waqad nahastu waan gaaday sigay buu alixtilaam toban jir koob toban labiyo toban meelaasu jiray ibnu cumar nin weyn buu markaa ahaa waa muhaajir soo hijrooday marka xagga haddii laydhada mulaasamo isagaa kaga badan muslimiinta iyo saxaabada iyo taabiciinna dhanka ibn cabaa ibni cumar bay u badan yihiin fahamka iqcaagana dhanka ibni cumar baa loo badan yahay idan markay u yar tahay sunanimadka uu sheegay minka ibn cabaas waan awalaynaa waxaan ku awalaynaa jawaas saasaan ku jamciyon kaga tegaysa awow inaad maqnayd baan u malaynaya inuu ku gala shardi ma aha inuu ku gala shard maaha sheekh albani hortaa geli waaye wadaadda waaweyn ba hortaa geli waaye ayib Mm. Eh, waxaaba ka daray ibnu qudama fi lmuqni wuxuu yidhi tafsiirka uu sheegay abu cubayd macmu muana laa yaquulu axadu min ahli luqati walaa min ahli fiq waa nakaaro kale ibnu qudaamana waxaa wey waa ragga waaweyn ee ugu fiican wuxuu yihi laa yaquulu aslan carabna ma tiraada buu hi araba ciqaa kanay u taqaanaa buui waxay dhaheen waxaa la soo guuriyay nebi maxamed inuu fadhiga wax ku cunay wa akala wahuwa muqcin iqcagaas oo nag wax ku cuna waa sidee bay dheheen ma sida hadda cabdinuur ma imaamku u fadhiya wax lagu cuni karaa adoo baryaha dhulka dhigtay oo lugaha taagay gacmina saa yidhi sida wax u cuni ii sheeg saa wax ku cunayso iqcaagu nabigu wax ku cunay waxay dhaheen waa inaad labada cidhbood ku fadhiisato deedna asaa tabliiqa wa ku cuna markay rabaan inaysan dhargin inaad aragteen mooyee waliha tabliiqa waxay leeyihin marka horta raashinkan inaan ka dhargin saasaa loo cunaa dad laakiin isballaadhisood afa ah, isgabangaabto ama garwaaxaysato ama muxuu ahay fadhigood u fadhiisato waad dhargaysa waa calooshaad buuxin bay leeyihin waa dhowr taangi baad qaadaysa almuhim xadiidkaas sheegay inuu nebi maxamed isagoo muqca wax cunay ayaa noo fasirayay dhaheen ciqaha la iska reebay inuu yahay mid kacbaha lagu fadhiisanayo marka waxaa weeye hawlaha lagu imanaya hawla yar ma aha hawla yar ma aha sidaas oo noqotay waa masale la isku hayo sunno nebi maxamed oo uu nabigu u tukan jiray oo joogtayn jiray oo sidaa ku socotay ama marmar uu samayn jiro musallama ma aha waa sunna ijtihaadiy huna sunna ijtihaadiya weeye calaa ra'yi shaykhi waman taabacahu waa i fahanteen baan u maray intaan baan ujeedaa qasab maaha inaan waxa aanu qabayn kuwaas sidaa uu sheekhu qaba anaan ka fogeyn laakiin inaad ogaataan umaan rabaa ayb labadaa kooxood koox baa udhaxaysa odhanaysa fuqahada way bannaan tahay in iqcaaga loo fadhiisiyo iftiraashkuba labadu way bannaan yihiin yidhahda bilkhiyaar ruuxa muslimka ee tukanaya inuu cirbaha ku fadhiisto iyo inuu iftiraashba u bannaan yihiin ee midna sunno ma aha niman halkaa yidhi baa jira yani iftiraashka muminta kale sunno ma yidhi ayb wujuub litminaani bayna sidatayn labada suudinta ka dhaxaysa in la asilo in la xasilo kaana yani tidaalkii rukni qasiiru cinda fuqahaa badankood yahay juluuska bayna saydataynna waa asaguna waa rukni qasiira bacd اfuqaha labadu waa mukhaalif lisunna ictidaalkana waa rukni dheer waa in lagu nagaado siduu nawwiba ku radiyey raafic iyo hayrkiiba juluuska udhexeeya bayna saydataynna waa rukni asaguna sujuudi ka horeysa ku qiyaasan oo dheer wa kaana sal ly slam yamainu kii xasila xataa yarjica ilaa u laabto kullu cadmin laf walba ilaa mowdicihi meeshiisa ay ku laabanayso wa amara wuuna faray bidaalika arrinkaas almusiica salaatahu salaadiisa kii bi'inhay buu faray inuu sidaa yeelo waqaala wuxuuna ku yidhi laa tatimu salaatu axadikum xataa yafcala daalika midkiin salaadiisu dhammaystirmi mayso ilaa uu ku nagaado fadhiga u dhexeeya labada sujuudood wa kaana wuxu sal slam yutiiluhaa kii dheereeya fadhigii labada suud udhaxeeyey xataa takuuna ilaa ay noqoto qariiba min sajdatihi wax ku dhow sujuuddiisa jalsadii bayna sajdateynkayd baa ku dhowaanaysa sujuudi ka wa axyaana mararka qaarkoodna yamkuhu waa ku nagaan jiray fadhigaas xataa yaquula alqaa'ilu ilaa ruuxu is yidhaahdo qad nasi nabigu waa hilmaamay ama wuu iloobayba sujuudi u dhimanayd xadiidka anas macnaha ku yimid adkaarta lagu akhrin bayna sajdatayn waxaan ka tegay markii aan ka hadlaya maalig warkiisa ibnu yunis yaa markuu qowlkii maalig iyo sheegay abu cubayda iyo wuxuu yihi wa qowlu maalikin abyanu min qowli abi cubayda qowlka maalig baana ka cad maalig taabiciin soo gaadhay reer madiine fadhiga oo nimanku fadhiyo weeye xadiidku madiinu ka bilowdaa kadib buu faafaayo oo tarmaam meelaha kala taga hadday marka reer madiina garan waayeen qaabka asaga qaab adag weeye xadiidka ibni cabaasun baana ku yimid wax odhanaya iqcaagaasi waa bannaan wax kale maanan aladkaaru bayna sajdatayn wa kaana sal ly slam muxuu yaquulu ku yidhaha fi hadi ljalsa fadhigan asaga allaahumma wa fii lafdin rabbi rabbi ikfir lii allaw ii dhaaf warxamnii ii naxariiso wajburnii allaw ikab waan jajabanaho dembi iyo macaasiba iyo burburisaye allaw ikab ama waxaan ka dhimanahay naqsiga allaw iga buuxi warfacnii allaw ikoryeel darajad darajo sare isii wahdini allaw ihanuuni wacaafini allaw caafimaad diin iyo mid dunyaba isyo wey mid badankaadi iyo noloshaada dad iyo mid diineedba midda diineed baan u daran caafimaadka diineed baa u daran iimaan wanaagsan oon bidca iyo khuraafo lahayn warsuqnii allow irsaaq irsaaqadaasna haddee cilmigaa ka mida oo camalkaa ka mida wanaagsan oo haddee dunyada kalea ka mida xadiidkaani marka waxaa soo saara haddee hoos buu sheekhu kugu qabtay wuxuu yidhi abu daawud iyo tirmidi maaja iyo xaakim baa saxiix yeela xaakim uu saxiix yeela mundirina alxaafid almundiri cabdulcadiim almundiri wuu taxsiiniyaa wasakata caley cabdilxaq alishbili fi laxkaam alwusطa afar boqol iyo afar taana waxay ka dhiganta inuu saxiix yeelay laakiin xadiidku waa macluul walcilm cind allah xadiidkaani ma sugno xadiidkaani ma sugno sababkuna waxaa weeye xadidku wato xadid ibn cabaas weeye waxaana la tafaruday oo wariyey nin leeda kaamil abulcalaa oo innaga soo maray kaamil abulcalaa can xabiib bn abi haabitin can saciid bni jubayr can ibni cabaas dariiqaasu ku yimaada dariiq labaadna ma laha ninka la gooni noqda xadiidka keligii wariya kaamil abulcalaa loo yaqaan waa nin far ku godantaho waa saduuqun yukhti saduuqun yukhti waa nin cadaalad fafiicanta laak waa nin gafa xabiib bn abi faad waa nin mudallis ah akar riwaayaatna wuu cancaneey sidaa dad alimaam tirmidi xadidka ugu daciifiyey fii jaamicii markuu warinayo sheekh waxaan jeclaystay oo fiicnayd hadduu dhaho sheekhu abu daawud wa tirmidi baa wariyey tirmidi tadciifis inuu sheego maadaama uu sheegay taصxiix xaakim tirmidi inuu daciifiye inuu sheegaa ficnay tirmidi waa daciifiye xadiidka sidaa darteed bay alimaam ibn xibbaan fi اlmajruuxiin dahabi fi اlmiisaan ibn cadiy fi اlkaamil xadiidkan waxay ka dhigeen axaadiista lagu inkira lagu qoonsaday kaamil abulcalaa cillo saddexaad buu qabaayoo ah waxaa laisku khilaafay rafcigiisa iyo waqfigiisa sida imaamu tirmidi uu ku sheegay fii jaamicihi riwaayada mawquufadana axmed baa soo saara majalladka koobaad saddex boqol toban iyo shan can ibni cabaas asaga marka kaamil abulcalaa ah ibnu xibbaan wuxuu ku eedeeyey wuxuu dhaqan u leeyahay buu ihi inuu asaaniidda dabagediyo mawquufaadkana u rafciyo xadiidkoo mawquufa inuu rafciyo haddana cad riwaayaadka kale ee saxiixada ah xadiidka way muxuu ahayey way waqfiyeen ibn xibaan wuxuu yihi wa kaana miman yaqlibu اlasaniid ويرفع المراasيل miن حayثu laa ydrي maraasiiشha wxuu ujeedaa mawquuفaatka iyo منqaطicaadka sidii tirmid maraasiiشha ujeeda mنqaطicaadka mawquuفaatka cilalkaasuu xadiidku qabaa kow kaamil abulcalaa baa la tafaruday oo la goy noqday waa nin aan la aqbali karin tafarudkiisa waa laisku khilaafay waqfiga mxuu ahaaye rafci waxaa kaloo ku jira mxuu ahaayey waxaa lagu tiriyey min munkaraati wa min manaakiri kaamil abulcalaa cinda الdahabi wa bni cadi bni xibaan inahaas iyo asagoo lagu eedeeyey inuu yahayba nin rafciya mawquufaadka saa darteed xukumka tirmidi baa igala saxan xukumka xaakim iyo wadaadaha raacay wاlcilmu cind اllah wa taaratan yaquul kan dambaa inagu filan oo sugan xadiidka xudayfe dambe rabi kfir lii waramni waad dhihi kartaa waad ku ducaysan kartaa ducada iyada laakiin sunanimaanka hala dagaalamaya ducadu duca fiican wey allahuma rabi kfir lii warxamnii wajburnii warfacnii waadini wacaafini warsuqni waad gelin kartaa laakiin nabigaa gelin jiray baa dagaal ka taagan yahay tan sheekh ilbaani sugahayo anigunaan ku mulaaxadaynay ma daawud nabiga kama sugno sida muuqata walcilmu cind allah wataaratan yaquul wuxuu odhan jiray mararka qaarkood rabi kfir lii allaw idhaaf rabi kfir lii xadiidka xudayfa dheeraa taa ku timaada ayib asagaana fiicnaan hormariyo xadiidka xudayfa asagu muran aan lahayn oo ka dambe gadaalgayaa wanaagsanayd xadiidka habeenkii nabigu salaatulilka aan la tukaday yuu aljuluus bayna sadatayn yuu ku celcelinayay bu rabbi kfirli in dheer buu oo ku dhow muxuu ahaayey sujuuddiisi wa kaana yaquuluhumaa labadaba wuxuu gelin jiray ducadii hore iyo tan dambeba fii salaat اleyl hoosta wuxuu leeyahy sheekhu salaatuleylka iyo salaatu faradkaba waa isku mid waana gelin karaa wuxuuna ka duuli baad sheekha moodaa calaa qaacida maa jaaza fi nafli jaaza fi lfardi ila bidaliil fuqaaduna inta badan way ka duulaan keligii ma aha maa jaaza fi nafli sunnada waxa ku bannaanaada ama lagu sameeyo jaaza fi lfardi salaadaha faradkana waa ku bannaanya waana lagu samayn karaa ilaa bidaliil in daliil kala sooca la helaba mooye daliil yidhaahda gaadiidka dushiisa sunno unbaa lagu tukan farad laguma tukan karo qiblada laba garab mari karo salaadaha sunada mooyeen salaadaha faradka waa laazim in qiblada la aado yani adilo kala qaaday baa jira sunooyinka iyo waajibaadka daliilka in la helaba mooyeen asal waxaa weeye ka duulaan maa jaaza fi اnafli jaaza fi اlfaraa'idi ila bidaliil ayb wadaadana waxay ku bushaan yihahdeen waxaa asal ah alcamalu bikulli waaridin fii mawduci fii mawdici wuruudihi shay walboo soo aroora waxaa asal ah in lagu sameeyo meeshu ku yimid ducadan waxay ku timi fii salaat اleil meeshaa in la dhigaa asalah maxaa yeelay leeyihiin haddaan la yeelin waxaa dhaawacmaya asalkii itisaaga iyo itibaaca lo odhan hebel baa hebel uu raacay ama ku dayda markaad leedahay oo nabigaan ku dayanaynaa waa maxay alitisaa waa maxay waa inaad samaysa nebi maxamed wuxuu sameeyey aad u samaysa qaabku u sameeyey iyo goobtu ku sameeye iyo iyo xilligu sameeyey haddii aad intaa mid khilaafto nabiga kuma dayanaysa adaa is hogaaminaya marka itisaagii iyo qudwadii iqtidaagii baa dhumaya haddii la yidhahdo maa jaaza fi nafli jaaza fi faraa'id ilaa bidaliil waxaa dhumhaya ku dayashadii nabiga iyo itibaaci markaad ku samayso wuxuusan faradka ku samaynin aad faradka ku samayso ma nabigaad raacday mise mise waad uga qiyaas qaadanaysaa qiyaas weeye roon inaad uga qiyaas qaadata mooyeen nabiga halkan ku sameey ma dhihi kartid waxaad dhihi salaad sunni ku sameeyey aniguna waxaan oga kaas qaatay zaada khayran wayaan le halkan aan gelin hayaa saasaa roon mooyeen itibaac in laga dhigo waa laga quruxsan yahay qadiyadaas si kastaba noqotay labada asal baa laga kala duulaa <clears throat> uma intaa kadib kaana wuxua yukabiru kii takbiirsada wayasjudu sujuuda asajda aaniya sujuuda labaad wa amara wuxuuna faray bidalika arrinkaas almusia salaatahu ninka salaadiisa bi'inayay buu sidaa faray inuu sidaa yeelo faqaala wuxuu ku yidhi bacda an amara intuu faray kadib bilidminaani inuu xasilo bayna sajdatayn labada sujud dhexdooda kamaa sabaqa sidii soo hormartay wuxuu ku yidhi uma taquulu waxaad dhihi ama taquula aad tidhaahdo allahu akbar uma tasjudu waad sujuudi xataa taطma'ina ilaa ay xasisho mafaasilka xubnahaada kala goysyada kala baxaya xubnihii uma afcal yeel daalika sidaa u tuko fii salaatika kulliha salaadaadoo dhanba sidaa u tuko wakaana sal اllahu alayh wali wasalam wuxuu ahaa yarfacu yadayhi gacmihiisa kii kor u qaada maca hada takbiir takbiirtan labaad ee sujuudda labaad wayahade waa inaga soo maray qadiyadda ku celcelin maayo waan soo sharxnay hal xadii baa idiinso hore u ahaa xadiikeebu ahaa xadiidkii maalik ibnu xuwayrid fii riwaaya yaa sheegtay rafcigaa sujuudda laga soo kacahay ee loo rukuuc ilaa sujuud la-aada in gacmaa kor loo qaado axaadiidta inteeda kale kuma imanin xadiidka ibni cumar fi saxiixayn wa kaana laa yafcalu dalika fi الsujuud rafcu اlyadayn cinda takbiirat اlixraam cinda الrukuuc cinda اlictidaali min الrukuuc saddexdaa unbuu nabigu samayn jiray bu ama الsujuud kaana laa yafcal ibn cumar xadidkiisu saxiixinka ka xoog badan xadiidka niman baa odhanaya tarjiix aaday si kastaba noqotay waxaa weeye sidaa uu wadaadku sheegay xadiidkii maalik baa ku yimid fii riwaaya canhu wa kaana sal ly slam wuxuu aha yasnacu kii sameeya fii hadihi sajda sujuudan labaad ee u dambaysa mila maa sanaca fi اlأuulى sujuudi hore wuxuu ku akhriyey uma yarfac ama uu ku sameeyey uma yarfacu ra'sahu madaxiisuu nabigu soo qaadi jiray sujuudda u dambaysa mukabiran isagoo takbiirsanaya wa amara bidalika sidaana wuxuu faray almusii'a salaatahu faqaala lahu wuxuu ku yidhi bacda an amarahu intuu faray kadib bisajdati اhaaniyati wuxuu ku yidhi kamaa mara sidii soo hormartay sujuudii labaad markuu faray kadib wuxuu ku yidhi uma yarfacu ra'sahu fayukabir ama uma yarfacana sawfa yukabira ayib kolbaun siyaaqay ku timi baad oo madaxiisa uu soo qaado waa sujuudda u dambaysa uu takbiirsado wa qaala wuxuuna ku yidhi uma asnac daalika sidaa yeel fii kulli rakcatin wa sajdatin sujuud walba iyo ragcad walbaba qaybtan dambe ee bilaabatay waa min xadii abi hurayra fi musii salaatihi faidaa facalta daalika markaad sidaa yeesho faqad tamat salaatuka salaadaada way dhammaystirantay wain anqasta haddaad ka dhinto minhu min daalika shay-an shay aad ka goyso mimaa dukir waxaan kuu soo sheegay en kuu sharxay wuxuuna haddaad ka goyso anqasta min salaatika salaadaada wax ka goysay intan dambe saxaabadu way ku farxeen waagi dambe waa inagii kusoo mar rasuulka markuu nabigu saxaabiga ku yihi irjic fasalli fa innaka lam tusalli oo ku waxay dhaheen sidanba haddaan salaad la aqbalaynin waaba sidaan u tukan jirraye ama way ku dhowdahaye walle balaayaa taagan bay yidhaahdeen markuu nabigu intuu saxaabigu u sharxay uu ku yidhi sidaa u tuko haddaad sidaa yeesho aan kuu sharxay salaadada way buuxsantay haddaad wax ka goysana salaadaadii baad ka goysay way roon tahay tan salaadii way yar naaqustay laakiin way ansaxaysaabaa ka muuqata naqsiya dhaawac baa gaadhay mooyeene oo way dhiman tahaye way ansaxday baa ka muuqata taas way ku farxeen fuqaha nimanku ayan moogta ma aha meel cidlaa ma fadhiyaan waxay dhaheen haada ahwanu calayna nabi alla hadalkan dambe ah ka roonkii hore ahaa irjic fasalli fainaka laa tusalli <laughs> ayb wa kaana sal ly sl wuxuu aha yarfacu yadayhi gacmihiisa kor mid u qaada axyaana mararka qaarkood rafciga u dambeeya min asajdati taaniya sujuuda u dambaysa markaad ka soo kacayso baxdiga horena soo tilmaanaa ku jira jalsat اlistiraaxa jalsadii raaxaysiga ama nasashadii ayb waa ragcadda koobaad markaa ka kacayso iyo markaa ta saddexaad ukacayso ka kacayso labadaa meelood bay gashaa maxaa yee ragcadda afraadna waa la atixiyaadsadaa ta labaadna waa la atixiyaadsadaa jasal istiraaxa waxay un gashaa ragcad koobaad ka istaaggeed ama ragcad saddexaad ka istaaggeed halkaan bay gashaa markaa sujuudda ragcadda saddexaad aad ka soo toosto ma gacmahaa sii cuskano waa sii daf baad dhihi mise intaad dib u noqoto ood fadhiisato ba haddana kicitin labadaasaa laisku hayaa jasrat اlistiraaxa waa waxyaabuhu la tafaruday imaam shaafici tolla-aan wey imaam shaafici keligii baa qaba wax saxaabi ah iyo wax taabici oo qaba ma arag jasratistiraaxa in badan baan maanta anoob iska yar cajisnaa haddana aan wakti ku bixiyo inaan helo tol wadaadka raaca allaahuma tirmidi tirmidi fii jaamicihi bacdu ahlicilmigu u tiiriyey intuu shaaficiba sheegay yuu haddana culmo kale u tiiriyey waxaan daco marka inaan helo axad mucayan oo shaafici uga horreeyey ma hayn ibnu mundiroo lagu ogaa inuu aad ugu mxuu ahaayey shaafici ugu waasitay una difaaco mxuu ahaay una teeteeyo wuxuun sii daayey wadaadihii diidanaa saxaabo labaatameeye ah taabiciin soddon ku waxay leeyihiin markaad ka soo kacayso ragcadda koobaad fadhigeeda udam sujuuddeeda u dambaysa iyo ta saddexaad sujudi u dambaysa ad ka soo boodayso waxaad gacmahaada iyo suduura qadayn baad ku boodaysaaba intaad soo noqoto ood labada low qabsato yaad faraha fiidooda daf ku dhibay sidii wiil yaroo saa u boodahay hawshaa hawla anagu xamili karaba maaha hawlaan xamili karaba maa shee cabdinuur tijaa eh, miaali miaalka laga ay ka hadlaayaan sujuudda koobaad sujuud horta u dambaysa ku sujuud ah, kadibna low intaa qabsato toos u kac markaad soo kacayso xaggana hadhicno zilaali wadaadkii dhuubnaayo dhici gaadhay adiga duqayda kale maxaad moodaa aye ku celi ku celi soonka haya miya sidaas wey sidaa wey sidaas wey waadan baranay sheekh waadan baranay waad ku kicilahayd sidaa in loo kacaa sunno ay leeyihin sidaa wadaadka hadda u kacaayey baa sunno ay saxaabada ku tageen iyo taabiintu xadiidka marka jasrulisraaxa sheegahayana aan markaa aan ku horayno horta naska sidaa aanu akrino idan saxaabada iyo taabiciintu waxay leeyihin ruuxu hadduu waayeelo ama uu xanuunsan yahay ama lugta xanuunayso keliya unbuu samayn karaa istiraaxo oo ah intuu soo noqdo oo u fadhiisto ayuu gacmaha ku kaxo cuskan istiraadaasame aadii istiraadaas same gudub u fadhiisto gudub gudub u fadhiisto haye sujuudda ka soo kac sida atixiyaadka dhex u fadhiiso haddana markaasi istaag waka saa waxaa la yeeli karaaba dhen saxaabadu taabiciintu haddaad waayeel tahay aan hawshii dafta ay xamili karin ama aad xanuunsan tahay ama lugtaba lagaa hayo laakiin haddaad kici karto sidii dafta ahayd baa sunno ay dhaheen istiraxaan lama sunneeyo sidaasay mareen ama imaam shaafici isagu halkaasuu maray sheekh albaanina imaam shaafici buu ku madhab iyo aad u difaacaa ah ra'yigiisa weliba taamilminahi meel badan ku dagaalamaa sheekhu uma yastawi waa kaanayaa qaacidan asagoo fadhiya calaa rijlihi lyusra lugtiisa bidix ku fadhiyaa muctadilan xaggana eg waad soo fadhiisan way ragcaddii sujuudi labaad baad ka soo fadhiisan lugta bidix baad goglan sida atixiyaadkii dhexe suma garanaysaan ayib kadib baad gacmaha ku istaagi xataa yarjic ilaa uu laabto kullu cadmin laf walba ay ku laabato ilaa mawdici meeshiisi jalsat اlistiraaxa wuxuu ku yimi fi xadiidi maalik ibn اlxuwayrid fi الصaxiix xadiidkii maalik ibn xuwayrid fi الصaxiix bayhaqi iyo mxuu aha ninkii la odhan jiray cafwan nawowi nawowi oo xataa naasir اlmadhab ahaa yaa inkiray xadiidka inuu ku jira fi صaxiixayn isagoo muslimna harxay bukhaari dhexda kaga dhinta isagoo wada daxaawi baa isaguna inkiray xaafid bin xajar talkhiisku aduu radee wuxuu leeyahay way ku sugan asagana xaafidkana ku saxan wuxuu ku yimid jalisistirax waxay ku timid fii xadiidi malik ibni xuwayrid fi saxiixayn wuxuu ku yimid ay ku timid fii xadiidi abi xumaydin asaacidi fi sunan waxay ku timid riwaaya fii xadiidi abi hurayrata fii saxiixi اlbukhaari fii qisaةi اlmusiiءi salaati fi kitaab اlاstidaan kitaab اlاstidaan xagee way hadda kitaabu salaad baa laga filahayey bukhaari xadiidka wuxuu dhigay fii kitaab اlاstidaan abu hurera warinay qisatu musiiءi salaatihi buu keenay jasadu istiraxda ku timid marka laba xadiid oo midna xadiid malik bn xuwayrid ah fi صaxiixayn midna xadiiu abi hurayra fii qisati musiiءi salaatihi ah oo fi kitaab اlاstidaan ku yimid iyo xadiidka abi xamiidin saacid oo fi sunan ku yimid saddexa xadiid bay ku timaadaa jalsatu listiraaxa bimacnaa fadhiga cafwan sujuudda u dambaysa ragcadda koobaad iyo ragcadda saddexaad inaad dib usoo fadhiista mugii sidaad u adxiyaadsanaya wax yar aad neef goosato kadibna gacmahaad kusii kacdo gacmahaad cuskato gacmaa marka ama laab ama fidi ama shan taba ay kuu taallaaye gacmahaad cuskato taasi marka jasustira taasaa la yidhaahdaa imaam shaafici baana aba mutaqadimiin wadaadkaasaa un la cadeeyey ragga kale tirmidi intuu marka ijmaaliye mooyee ragga kale ee musanafaadka waa fiiriyey awsadka waan fiiriyey hawlahaasi marka ma sugno sheekhu hoosta wuxuu u tirinaya axmed iyo isxaab nuraawiya sax ma aha hawsha aan lagu khaldamin hawsha aan lagu khaldamin axmed iyo ma qabaan iyo isxaab nura midna ma qabaan ayib sidaa darteed alimaam eh, isxaaq mansuur alkawsaj fii masaali axmeda waa isxaaq mujaladka labaad an boqol iyo sagaal wuxuu ku yidhi axmed buu weydiiyey oo yidhi istiraxa ma samayn iyo isxaaq wuxuu yidhi bal yanhadu calىa suduuri qadamayhi wayactamidu calىa rukbatayhi labada lugood faraha fiyudoodaad ku boodi gacmahana waxaa saari jilbaha axmed waa diiday istiraxo ayb ra'yiga uu sheekhu soo guuriyey meeshu ku qorana ilahay baa meelaha kuma cadam wuxuu sheekhu soo guuriyey soo ma fiirsan gar allay taqaanaa muxuu da yidhi sheekhu ra'aytu abaa cabdillaahi yacni axmed rubamaa yatawakaw calaa yadayh rubamaa yatawakaw calaa yadayhi idaa qaama fi rakcati alakhiira ma isilaaxa meesha ku cad gacmaha soo cuskan maysid markaad ku booyeyso faraha fiidoon soo gacmaha cuskan maysid tiinba axmed ka hadlaaya salmiguibuu ruuxuu u fadhiisan iftiraash buu samayn lugta midig buu qotobin kadibna gacmuhu cuskanoo kici meesha kuma taal iikaada aan gaadi aan gaadhi iikaadi warubama stawaa jaalisan uma yanhadu warubbamaa inuu yeelaa laga yaabaa jaalisanka dambna uu kaco goormaa nas cad baan haynaa uu diidi jira axmed baa lagu yidhi laa yanhad axmed waagu waaye inuu sameeyaa lagu leehay markuu duqoobay oo hawsha haddama cabdinur kari waayey uu kari waayey ayuu fadhiga bilaabay marka nas ku cad axmed kama sugna waxaana ku cad ka sugan axmed nas sariixa uu diidan yahay jalsat اlistiraaxa في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ينهض على صدور قدميه قال إسحاق وxuu hi فإن لم يقدر على ذلك جلس ثم اعتمد على يديه وقاama إسحاaq baa cadeeyey haddaad awoodi weydo tii dafta ahayd iska fadhiiso cudurdaar buu أحمedna ku baneeyey إسحاaqna ku baneeyey laakiin sunno mustaqila axmedna ma qabo isxaaqna ma qabo axadan shaaficayna ma qabo tansiisan allahuma culummadu u tiiriyey marka la gaadho tirmidi mooyeen awsadka mundir fiiri faafaahin dheeraada saxaabada meeshaa martay ama ka dagaalamay saad u ogaato mujlka saddexaad saddex boqol lixdan iyo labo wuxuuna u tiiriyey ninka la yidhahda ibn mundir in axmed uu qabay jasb istarx aan la ogolayn isxaaqna wuu u tiiriy aan la ogolayn jumhuur ahlicilmiguna u tiiriyey wuxuuna sheegay axaadiistu inay ku timid annuhuud in lagu istaago calaa suduuri اlqadamayn lana cuskada jilbaha gacmaha aad saarto marka sidaasa axmed ka sugan marka naqligan hoosta ku jira ayaan lagu khaldamin baabاlictimaad baabاlictimaad baan maanta inoo jooga hada bilahi towfiiq ya almundir fi اlawsat mujaladka saddexaad saddex boqol lixdan iyo labo iyo wixii ka dambeeya